bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi wakafa uma asalaatu wasalaamu calaa man laa nabiya bacdah allahuma callimna maa yanfacuna anfacna ima callamtana wasna cilma wataqyaaba calayhim wabacdu miiraahu lkhunsa waxaalaatuhu ayaynu maraynaa saake halkaasaanu ka boorkicinaynaa casharkan haddaan dhammayno waxaa noo haray waxaa noo haray alqarqa iyo tarikadii miiraaulkarqa iyo tarika kuwo dawal arxaam dhaxal iyo kuwaas waxaa dhigamen insha allahu tacaala inta asaaska aan dhigayn waxaa nooga hara markaas dadkii haftay ama wax gudumayn sidii loo dhexsiin lahaa iyo sida xoolaha loo qaybin lahaa oo ayadu xiise gaara ah iskaleh marka xoolaha la qaybinayo xiise gaaray leedahay maanta waxaan dhiganaynaa marka alkhunha khunhaha waa labeebshimiyay yidhahdaan soomaalidu waxaan ku sheegnay wahuwa man lahu aalatu dukuuratin wa aalatu unuuhatin macan in rag iyo dumarba waxoodii iskale wey aw amase laysa lahu shayun minhumaa asna ama labadaa mid toona maba lehba meel yaruu ka kaadaya keliyu leey qofkaasaa khunfa la yidhaahdaa see masaladiisa looga shaqaynayaa suku koowanaa moogt waxalena markii laga shaqaynaya masaladiisu way iska fududa waa kuwii horeoo kale tusaalahaan qaadanaynaa meesha waxaynoo joogaan nidhi aabbe iyo aabbe hooyo haye iyo walad khunfa unsahaas madhabkeena shaaficiyada suu uga shaqeynayo ayaynu raacaynaa khunsaha mar waxaa laga soo qaadayaa wiil marna gabarn waxaa laga soo qaadayaa dakar mar laga soo qaadayaa inuu lab yahay marna waxaa laga soo qaadayaa inuu yahay dhadig soomaa hadduu lab noqdo wiil lab ah macnuhu waa ibni dee maxaa weeye ibni soomaa haa maxaa siinaysaa aabbaadu ibnu joogo sudus hooyadana sudus gabadhan iyo isleekaanayaan sooma haye masalada maxaa ku dhisaysaa markaa lix hal iyo hal iyo afar sooma hal iyo hal iyo afar afarta ma qaybsan karaan intee madax weeye waa intee madax waa saddex madax saddex iyo afar mastawaayun ma ah maxaan qaadaynaa yaah saddex ku dhufo lix sideed iyo toban saddex hal ku dhufo saddex hal ku dhufo saddex afar ku dhufo labiyo toban saddex u qayb labiyo toban waa afar laba afaraasii wiilka kawaran waxaa siinaysaa xal afraad lidakari milu xadil unhayeyn bay inoo noqonaysaa warka waa ku dhacay soomaa marka waa hadduu noqday hadduu hee hadduu wiil noqdo weeye hadduu wiil noqdo weeye hadday gabar noqoto maxay noqonaysaa hadduu wiil noqdo ibnun buu ahaa soomaa hadduu gabar noqdana bint maxaa siinaysaa aabbaha haddii gaban hirsatay yaa casabada ka xiga cidna kama xigta soomaa haye hooyadana carruur baad joogta labadan waxay isku noqonayaan laba gabdhoodoo walaalaa oo meedku wada dhalay soomaa maxay wada qaadanayaan uluaan ayay isu furna marka uluaan ayay hee qaadanayaan soomaa la socotaa haye maxaa ku dhisaysaa yaa xagee lixdan ka keenta sudus iyo uluaan soomaa waa hal tiim bay wada yihiin hal c afar c oo laba iyo soo afar ma adde maxaa u hara odayga halkaa olba suduskaga qaadan lahaye halkiisa iska siiya soomaanan samayn waaya wuxuu ku yidhi nafridu lilunha taqdiirayni laba laba masale aan u samaynaa dakar iyo kadibna naqsimu lmas'alatayni cala alwarasati fiiha mas'ale kasta dadkii wax la qaadanaya u qaybinaynaa kadib marka laba masalo soonama noqon nuqaarinu waxaan isku barbardhigaynaa bayna aslay lmas'ala asalka labada mas'ale isku barbardhigaynaa binisab larbaca aanu xisaabiyaynaa soo maa si aan wamaa xasala fa huwa ljaamic haye isu qaybsami karaan soomaa tanweyn qaaday tadaahul bay noqotay tadaahul noqotay tanweyn baa hee la xambaarsanahaya soomaa aa la xambaarsanahaya ya soo la xambaarsanayaa wey ya xambaarsanahayaa misanaya maxay noqonaysaa isku midba haye maxaan soo saarnaa hadda ilawood ilawood haye haye jusu sahmi see soo saarayso sahmiga ayaynu u qaybinaynaahe usuushii aan ka keennay qaybi mas'alo cusub baan loo dhismaysa soo maha oo jaamicadii intee qof weye baaraka allahu fiikum waa intaas soo aabe hooyo bint iyo walad khunha ah soo maa ha lagu dhufa saddex ha lagu dhufa saddex ha lagu dhufa afar ha lagu dhufa siddeed markuu wiil yahay wey xoolahaasuu qaadanaya hadduu wiil noo noqdo intuu qaangaarayaa la sugaya oo u beerayo duuhee intuu dhinac u beerayaa la sugayaa saddex al ku dhufo dhufsii saddex al ku dhufo saddex laba ku dhufo saddex laba ku dhufo hadduu gabar noqdana hee maxaa la samaynayaa yaah haahey intaa midkood buu noqonayaa de soomaa intaa midkood waaya hadduu wiil noo noqdo sug marka jaamacadii baa noo hadha soomaa jaamacadii kuwasdeedsoonbaa jaamacada laga rabaa kuwan laftigoodu jaamacadiiba hoostegayaan waa caadi saddex saddex ku darso soo lix maahan balaas afar mid ma kanna waa laba saddexaad iyo laba lixaad labiyo toban iyo lix ku dar sideed toban laakiinse tan waxay naga anfacaysaa dadka hadda waxaan siin karno oo ay qaadan karaan baa u tuuraynaa oo waxa ugu yar ah waxaan fiirinaynaa labadan saddexaad waa isleegiin soomaahan miduun ka qaado saddex baa la siinaya kuwa wixii isleeg halka qaado wixii kala yarna tan hee tan ugu yar qaado soo maa waxaan leenahay intaas ku dar maxaa haray laba ayaa hadhay soo waxaan leenahay labadaas haddaa wiil noqotidna adaa hee laba kaa dhiman tahay oo lagu siinaya haddii aad gabar noqotana labadu ka dhiman tahay yaa ka dhiman tahay gabadhay ka dhimantay alastiiniya waa intaas warkaa ma ku dhac war ma fahamto warkaa waaye tankan xaggaasaan ku qoraynaa yaa yaa yaa yaa yaa haa mawquuf calayhi weeye labada dee meel baa ku qoranaysaa itnaynka noo soo haray waa mawquufun markaa waa ku dhacay soomaa haye waaye waaya tusaale hadal isoo qabta zawja haye abun ummun ya waladu walad miyaa wax ku dar walad hunsa soo maa haye odhis mar maxaan ka dhigaynaa jake maxaa siisa waladu hunsa hadday tahay yacni walad markii la yidhi maxaa ka fahamtay yaa dhalay meedkii baa dhalay waynasa u fahamtaa hadduu marka wiil noqdo muxuu noqonayaa ibn hadduu gabar noqdana bint ayib zakar marka hadduu yahay hooyadazoojada maxaa la siinayaa umun aabbaana booskiis laga buuxiye hooyadana kanaisaga casa u noqonaya soo maa haye maxaa ku masalada labaatan iyo Ah. laba casabe eh, hee laba casabee sooma yimaadaan soomaa ah. waa in lagu xoog bataa baasha casabada xoog baa shaqeeya yaa xoog badan baa shaqaynaysa maxaa waa sudus afar afar isku darintaa saddex tan soo had soomaa ah. waa masaa'il iska fudud baa hadda galna ka warama soomaa haye maxaan hadda qalinaa asagoo ah unha asagoo ah soo maa oo binti ah marka hore wuxuu ahaa ibni haye mar kasta waa farac baa jooga casabuu kale noqonaya gabar bay noqota soo maa iyo nis wakaa maxaa samaynaysaa nis iyo umun iyo sudus nis iyo umun way israacayaan umun baa ka qaadanaynaa umaniyo sudus maxaa dhahaysaa marba hadduu uman yimi oo sudus la yimaaye ayaa maxaa samaynaysaa markaa wofsi saddex afar labiyo toban isku dar maxaa haray shan wataa haye maxaan samaynaynaa hadda al aad baa noo jooga maxaan qaadanaynaa hal ka mida ah. waa jaamicannu hal iyo hal soo maahan maxaa marka aye waa zawja iyo ab hooyo iyo weelkii untaa soomaa maxaa sidaanaysaa hal ugu dhufo saddex afar afar saddex-iyo toban saddex shan afar abito waxaan leenahay hadduu wiil noqdana horta aan samaynna baraha jaamacadii marka jaamacadaan samaynana aye isku dar intan intan waxa ka qaadataa hadday isleegyihiina mid ka qaado hadday kala yaryihiina kan yar laba saddexaad shan iyo afar laba afaraad labaatan saddex toban intaas isku dar yah labaatan iyo maxaa haray waaxidkaas maxaa loo yaqaanaa yah almawquufu calayhi soo maa halkaas waxaan leenahay wirheer haddaa wiil noqoto waa saddex halka kugu daran kaga dhigayna maxaan ku siinaa hadda maxaan kaa dhimaan haddaa wiil tahay halka adaa qaadanaya haddaa gabar noqotona labatanka iska haysanaysa yaa la siinaya halkaas aabbihii baa shan kaga dhiganaya marka waa ku dhacay soomaa waxay yidhaahdeen markaasoo kale markaasoo kale waxay yidhaahdeen masalada runsaha waxaa sidaan looga shaqaynayaa haddii laga raja qabo raje haddii la qabo inuu kala baxaa ama wiil uu noqdo ama gabar uu noqdo laakiinse qofkii hadduuba isagaa ku weynaaday oo aan laba kala saari karin wuxuu yahay oo waqtigii qaangaarnimada uu dhaafay oo calaamad kaloo lagu kala garta la waayey maxaa la samaynayaa wax lagu sugidama miyaa u hadhay laba kala saari waa wiilna noqon waa gabadhna noqon waa xaaladsaasoo kale masaladan waa goorma waa haddii la filayo inuu hee kala miirmode ama wiil noqdo ama laga sugay ama qaangaarnimaa lala sugaya ama dhakhtar baa dardaaran wuxuu leeya bal suga laba sano suga odayga haahey masaa'ishaasoo kale haddii la yidhahdo kan waxba kama soonaan sacdo waa eber maxaa la samaynayaa sidaana looga shaqaynaya masaladiis sidee looga shaqaynayaa cusub baan dhiganaynaa marka masaladan saa uga shaqayno idinku waxaa samaysaan kuwan soo jeedaan waxaa ka soo qaadaan qof aan laga rajo qabin waa fahamteen soo maa haddaas nin wiilka hadda waa wiil laga rajo qaba soo marka tusaal kale qaadano tusaal kale haraadsanina kan laftigiisa waxa ka soo qaadaan hee sida kale u dhiga soo ma dhigi kartaan tusaalaha markaa idin siiyo bismillah waaye waaye bismillah wuxuu ku yidhi wuxuu ka tegey gabadhii waxay ka tagtay zawjkeedii waxay kaloo ka tagtay ukhto shaqiiqa ah waxay kaloo ka tagtay waladu ab oo khunfaafiira halkaa waladu ab oo ah halkaaysan kugu dhuman waladu ab markaan dhintaa dhalay yaa yaa dhalay soo ma aha macna waxa weeye kani iyo waa aala yihiin qofkii dhintay hadduu wiil noqdo muxuu noqonayaa akhli ab hadday gabar noqotona ikhtali ab saas wey macnuha qofka eh, khasab maaha markasta qof meydkii inuu dhalay khasab maaha waa fahanti soo maahan waxay noqon kartaa waladu um oo khunaa iska noqon karaa wax kasta markii laga reebay zawjaanka iyo hooyada iyo aabbaha iyo iyo awoogya eeyada intaas khunta khunta lagama maqashiin karo caruurtoodaa meesha maraysa dee meesha yaa maraya ah, laakiinse intaa wixii ka soo hara weeye xagaag marka hore waxaan uga shaqaynaynaa dariiqadii caadiga ahayd anagoo uniyeysanayna qofkan in hee in la rajeeyay inuu kala baxo soo maahan markaas dariiqadaas ila bobsi qaadmaran haye bar maxaan ka soo qaadaynaa daakar haye zawj maxaa siinaysaa nin saamayn kuma leh waa walaalkani wakhti shaqaa maxaa siinaysaa niskeeda hadduu lebi yahay waa casabo soomaa ah. haye maxaa saaraysaa masalada labo hal iyo hal maxaa u haray waxba uma soo harin hadduu lab noqdo marka meesha waxba kuma lahaabade casabuu ahaa casabadiina waxba uma soo harin soo maa iska tegi gabar buu noqdo oo gabadh magaceed ukhtahee lacaba buu noqdo maxaa samaynaysaa nis nis maxaa khasab ayada ah sudus baa khasab u ah oo farada maxaa ku dhisa masalada lix saddex saddex hal maxay noqonaysaa marka masaladu way cawshe baan leenahay way cawshe halkaa markaa marayno maxaan samayn jirnay markii la rajeynayo qofka inuu kala baxo jaamacadan toddoba labo ku dhufanaynaa afarton soomaan afartan labo qaybi toddoba qaybi maxaan samaynaynaa markaa aye zawj ukhto shaqiiqo ah iyo waladu waladu abkhuntaa soo maa toddoba halku dhufo laba saddex ku dhufo maxaan samaynaynaa markaa maxay noqonaysaa ya tana tan saddexdee ma labaa ah, waa labo waa laba hal dhufo waa labo maxaan kuwan lix iyo lix iyo ziro soo ma waxaan leenaha ninkan waa nin qofkan waa qof laga rajo qabo inuu wiil noqdo ama gabar noqdo rajan laga qabaa haye maxaa la samaynaya dadkii waxaa la siinayaa xoolahood inta ugu yar baa la siinaya wiil buu noqday dhibic la siinmaya labadii soo hadhay hal iyo hal baa loogu daraya toddobay noqonayaan gabar buu noqday labadii meesha noo taalay yaa qaadanaya iyadaa qaadan soo kan waa qofkee waa qof laga raja qabo soo waaya marka madhabkeennu wuu isku daray labadiiba saasaa looga shaqaynaya ama ka rajaqab ama ka rajaqabi laakiinse mid ka yaroo ka faahfaahsanba jirto sahlan waxay noqonaysaa taas halkaa markii la marayo halkaa markii la marayo intaan iisoo halkaa markii la marayo soo jeedaan yaa waa waxaa toddoba laba ku dhufo afarton soomaahan afari tobankaasa waxaa loogu dhufanayaa tirada masaa'isha meesha noo taal intay tahay intee masaa'il meesha noo taal laba masale soomaahan afari laba ku dhufaan leenna waa intee labaatan iyo sideed ayaa jaamican marka qofkan aan laga rajo qabin inaan waxaa la sugayo doona ma jiro qofkii laga waquusay soomahan waa in lagu kala baxaa xoolaha marka waa in xoolaahee lagu kala baxaa oo cidna la sugumaya hadda wix ka dambaysa waxaa ninkan sooba kala caddaan waa maxaa la samaynayaa inta mas'aloo kuu taal ku dhufanaysaa wixii mas'alaha kaa soo baxay laakiin sidee sooma kadibna ilaayo meel dhexe way ka siman tahay laakiin sidee u qaydi labo u qaydi laakiin sidee dobo u soomaa afar afarsoma ayee u samey markainta hadda waa ka saman yihiin waxa ku soo kordhay keliya waa inaad fahamtaa maxaa ku soo kordhay intay mas'ale yihiin baa hee loogu dhufanayaa soo maa aye meesha maxaa noo jooga zawj ukhta shaqiiqaah iyo walad hee abqunfa labiiso ku dhufo aartan somaan iyo afartoyn zero afar saddex ku dhufo afar saddex ku dhufo hal ku dhufo halkaa markii la marayo somalilan tan ugu yar u soo qaad tan ugu yar u soo qaad waxaa laga wadaa hadhow buu qofku kala bixi doonaaye yaa qof kasta tirada ugu yarsii sooma ahayn meeshan wax la kala baxayaa ma jirto maxaa la sameynayaa waxaa samaynaysaa labadiisa tiro oo qof kasta labada mas'alo tiradu ku leeyahay isugu dar labana u qaybi markaa ku dhacay soomaa ku dar jaamacadu waxay noo noqonaysaa laakiin sida kama badan karta markasta lagu daray intee weye ya loo qaybiyey labaatan iyo lix loo qeybiyey ilaa intay noqonaysaa saddex iyo toban ayaaynu siinaynaa ninkaa soojku wuxuu leeyahay saddex iyo toban markaa ma ku dhacay kulaabasho ma jirto intaasuu qaadanayaa waa la qiyaasayaa qofkii waa la qadarayaa moogta xaalkiisa eeg afariyo tobanna hal baa laga soo kacay labiyo tobanna halbaa loogu dar marka meel dhexaa la keenay way fahamtay soo maahan ninkaas xaggaasuu ku tegey labadan isugu dar waa inta haddiro kale soomaa afar lagu daray labiyo wixii ka soo baxa oo ah labaatan iyo lix waxaad u qaybisaa laba maxaa soo baxaya saddexiyo buu asnaxaga ku tegi haye afariyo ku dar waa afar soomaa u qaybi labo waa intee labo intaaba la isku dar somaa laba ku dar labaatan iyo soomaa wax dambeoo la isugu laabanaya maba jirtaba kala bixi weyday labadaas qaado ah, markaa wiil noqoto waxba laguma siiyeen soomaa markaa gabar noqotana afar baa lagu siin lahaa meel dhexaa lagu keenaya labaa lagu siinaya meeshaas aga markaa waa soomaa yah waa goormo goortani waa goorta mas'aladu ay tahay mid hee aan laga rajo qabin inuu inuu hee qof kasta waa loo qiyaasay xooluhu qaadan laha waa loo qiyaas hadda tusaalahayna hore kaga shaqeeya bowsiyin tusaalahen hore muxuu ahaa qabsadoo saan kaga shaqeeya waxaa ka dhigtaan sidii qof hee anna waan shaqaysanaya ninkuna shaqaysta baan kala wadaynaa aye koowaad waxaa ka dhigtaan qof aan hee laga rajo qabayn ka dhiga haye wuxuu ahaa hawshaaduu qabso annata inaan qabsanayahay hala shaqayso abun ummun idinji ha iga fiirsan ya ha iga fiirsan baanuu ku yidhi wadaan haye kaa soo saaray soddon iyo lix yaa oga dhigay baash yaa sitimiin la qaadan maayo haddii la qaadanayo tanwiinta siddeed toban maa yah dee siddeed tobanka maxaa la samaynayaa intee masala meesha noo taal laba ku dhufo laba masala noo taal <laughs> yaa sodon lix soo saaray baaraka allahu fiikum haye meesha keliya kaga duwantahay waa laba meelood mise soo saarta ayaa laba ku dhufanaysaa yani laba maaha yan intay mas'ala tahay lix mas'alay noqon karta lix baa ku dhufanaysa laba qofbaa reerka ku jiraa dhici karta hunsaa mid kasta maxaa loo xisaabinaya wiiliga wariy wiiliga hore soo afar maahan afar baa lagu dhufanaya kaasoo kale allahuma salli calaa muxamed soddoniyo lix weeye labadan qof oo aabbihii hooyadii lixdoodii bay qaateen sideed meel dhexaa lasugu keenayo tobana ah. lixi meel dhexaa lasugu keenayo afar tobana ah. lix bay tegaysaa isku day insha allahu tacaala ya saddex sidaaya aab aabbe iyo hooye iyo binti iyo weli afar qof waxaan u fiirinaa intee mas'ale hal mas'aloo dakara iyo hal unfaa soomaa waa laba mas'alo marka halkaas warkaa maydin dhacay haye rago maxaa leeyihin soo saarteen fariido haye sheikh walad ya tana afar sida wiil iyo gabar bay hornoqon lidakrin xad unhayayn bay noqotay soo maa saddex madax bay ahaayeen saddex madax afar ma qaadan karaan soo saddexda waxa ku dhufataa lix siddeed iyo toban waa taxiix w masalada caadiga li buu ahaa marka lida la qaadam laga guuraya hadda sideeda loo guuraya maxaa loo guurayaa sideed halkaas waxay nooga eg miiraadkii khunsaha insha allahu tacaala waxaa inoo dhiman tarikadii iyo waxaa inoo dhinaanaya idanka alle ahlan ahlan sheekh tarikadii iyo waxaa inoo dhinaanaysa iyo dada ku horan yahay qarqa labadaasa noo haray iidanka alleh qarqahaanu qaadanaynaa tarikaa noo hartayo sabtid ah axad iyo sniin iyo talaada iyo arbaco afartaa birahaan qaadanaynaa kitaabka raxbiyada hala soo qaato kitaabka insha allahu tacaala raxbiyada gabaygaaso garamaysaan yaah ayaan rabnaa inaan boobsiino waa intee beed baa ku tirahdeen maalin dhaweyn baa ah, u gelaynaa warku waa dhanyahay maxaa waxaan sharxayna ma jirto waxaan inaan laqbayno oo aanu qaadanaa runaa aan la soo xifdinaya haadaa bilaahi towfiiq wsala allahu calaa sayidina muxamed wcalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin